بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد fii baabi yamiin alxaalifi calaa niyati almustaxlif wuxuu ku saabsan yahay yamiinu alxaalifi qofka dhaaranaya dhaartiisu calaa niyati almustaxlifi qofka dhaarsanaya ee dhaarinaya niyadiisa ayay ku soconaysaa hadduu qofku dhaarto dhaartaa waxaa lagu xumbaarayaa maa yaxtamiluhu lafdu lafdigaasi iyo kelimadaa uu ka hadlaayo waxay ixtimaali karto ee macnoa ee suuragala ayaa lagu xumbaarayaa haddii suuroobi weydo ixtimaal kale u yeesho <clears throat> sababu alxalifi wamaa hayajaha maxaa dhaarta keenay oo qofka ku xumbaaray halkaasaa lala aadayaa hadii kale curfiga haddii kale luqada laakiin arrintaasi waxaan ku jirin qofka la dhaarinaya hadduu yahay qof muddacu calayhi ah oo muddaci wax ku sheeganayo wixii uu ku sheeganayo inkiray dabeedna qaadigii qaadigii uu yidhi dhaaro waxaan qofkan kugu sheeganayaa inaadan aada qirsanayn oodan ogolayn ama waxba aan laguu lahayn ku dhaaraan leh dhaarta uu ku dhaaranaayo muddacu calayhiga dhaarta ayada hadduu tawriyad sameeye iyo hadduu saraaxo ku hadlaba wixii qaadigaasi uu ka fahmay umaa dhaartu ay noqonaysaa hadduu asaga uu la yimaado hadal si u muuqda asaguna uu si kale oola jeedo hadhow ka saari mayso anigu dhaartaydii waan tawriyaystay oo waan sarbeebayoo ku dambaabi maayo wixii aan ku dhaartay maba aheenba waxaan u jeedayba uu ku dambaabayaa waan lagu xukumayaa qadaa'an wa dayaanatan wixii uu qaadigu iyo qofka muddacigae dhaarsanayo ay niyeysan yihiin ay u arkaan inuu ku dhaartay taa unbuu xukunku noqonayaa qadaa'an wa dayaana qaadiguna saasuu xukumi aakharana diin ahaan sidaasaa loo haystaa qofka mithaal ahaan nin baa ku sheegtay inuu xoolo ku leeyahay qofkan markaasuu wuxuu yidhi inuu inkiru inuu uu inkirsan yahay dabcan dhaartii baa la yidhi dhaaro ile markii laga hadlaayo duruqulxukmi oo labadan qof ee wax kala sheeganaya ay soo xaadiraan qofna waa sheegtay qofna waa laga sheegtay muddaciyo muddac caleyhi baa la yidhahdaa waxaa u horeeya qaadigu waxaa laga rabaa inuu dhegaysto uu hadlo mudaciga wax sheeganayo waxay yidhaahdeen almuddaci man idaa sakata sukit qofka hadduu iska aamuso laga aamusi weeye adigaba haddaadan waxba sheeganin qaadigii waxba u sheegin maxkamadda wax ka sheeganin hadal ilaa wa ilaa lagu dhihi maayo laakiin mudda caleyga waxaa weeye man idaa sakata lam yuskad canhu laga isaga hadduu aamuso waxbaa laga sheegtay hadduu aamuso laga aamusi mahaye xukun baa ka dhalanaya mudacigii marka waxaa laga rabaa caddayn waxa uu sheeganayo ee qofkan uu ku sheeganayo liannahu khilaafu lasli <clears throat> alaslu lbaraa'a asalka qofka waxa u ah inuu beri yahay qofka wuxuu dhashay isagoon waxba lagu lahaynoo xuquuq ayna saarayn marka wax allaala wixii xuquuqoo lagu sheegto ama maaragtay dacwo lagu sheegto asalkii bay khilaafsan tahay waa in marka la caddeeyo asalkii wixii khilaafsanan wakhilaafulaliha caddayn waa in loo helaa walidaalika albayinatu cala almuddaci bayinada iyo caddaynta waxaa laga rabaa qofkan muddaciga wax sheeganayo adaa sheegtay qofkan inaan waxba lagu lehayn baa horraysay oo asal ahayd caddee baa laleehay hadduu caddeeyo oo caddaynta uu keenay ama maqhraatib uu keenay ama ihbaataadka kale iyo waxyaalaha wax lagu caddeeyo fara badan maanta ayuu keenay qoraallo muxuu ahaa basamaad farihii laga qaaday indhihii waa la sawiraa iyagu laftirkoodu c c t vgii baa lagu arka saw wixii qaadaya waa ibaataad xayi oo qawi ah keliya makhraati ma noqodo bayinaadu makhraati keliya maaha bale makhraatigu dan alqaalib inbay faaideeyaan xaqiiqada inay run yihiin inay run ahayn labada ixtimaal faslu lkhusuum warafcu lmunaasacaad unbaa lagu gudbaamooyeene inay xaqiiqo ka hadlayaan runtood yihiin lama ogo laakiin wax ka cad baaba hadda la helay marka qaraa-intoo idil baa soo wadagelaysa wax allaala wixii calaamaad iyo caddayn iyo tus oo dhan baa soo wadagelaysa walidalika sheekh ibnuqayim shamsudiin ibnuqayim aljawsiya wuxuu leeyahay kitaab aad iyo aad qayim u ah oo la yidhaahdo aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya adduruq alxukmiya fi asiyaasa alsharciya marka inaan keliya maqhraatiga bayinadu aynan ahayn maqhraatiya shaahid almuhim mudacigii caddayn buu keeni hadduu keeni waayo waxay warku ku wareegaya mudacu caleyhi inuu qirto inuu inkiro labada midow hadduu qirto wixii lagu sheegtay waa lagu xukumaya hadduu inkirana dhaaraa laleeyahay dhaarti hadduu dhaarto waxa alla wuxuu ku dhaartay si kastaba asaga ha u jeedo sarbeeb kastaba ha ka watee daahirka kore ee muuqaalka ku dhaartay baa lagu xukumaya hadduu dhaaran waayo yuxkamu biاlnukuuli waqiila yucaadu ila lmudaci labadaasaa la isku hayaa diididda uu diiday baa lagu xukumaya o laleeyahay iqraar bay ka dhigan tahay ama mudacigii baa dib lagu o leeyahay dhaaro wixii ninka asaga ah uu diiday inuu ku dhaarto mudacu caleyhi marka marka uu dhaaranaayo maalan hadduu yidhaahdo waxbaa lagugu leeyahay baa lagu yidhi ee ma qiranaysaa maya buu yidhi dhaaro markaasu wuxuu yidhi wallaahi maa cindii lahu shay wallaahi maa cindii lahu shay lafdigaas ayuu ku dhaartay ma waxbuu qirtay mise waxbuu diiday daahirka inuu wax diiday oo waxba aan waxba ninkaa iguma leh maa lahu cindii shay waxba iguma laha agteeda wax u yaalla ma leh muuqaalka waa sidaas laga rabay dhaarti asaga laakiin wuxuu la soo istaayay hadhow maya anigu si kalaan u watay maadaas aad naafiyada ka dhigteen mawsuulaan u watay ani oo maa iyo ladigii lahu asaga u lahaa kaainun indii ow kaa cindii shay unba ahaaday dayib maa lahu cindii shay wixii uu lahaagtayda waxbaa ka hayaa waan hayaa sidaasay noqonaysaa marka laakiin waxaa lagu fahmay inuu jido yidhi waxba ooma hayo marka taa koran baa lagu dhaaranaya wixii muuqday wixii kalena dayaanatan aakhara loo qabsanaya ilahay abaa subxana wa tacala kala xisaabtami doona marka tawriye iyo sarbeeb waxba kuu tari mayso kol haddaad tahay mustaxlaf la dhaarimaayo muddacu calayhi ah calaa niyati alqaadi iyo calaa niyati mudaci oo mustaxlifka ah waxay u arkaan uunbaa lagugu xukumayaaye